bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin walzmuu qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala walzmuu idaafaة ilى اljuml xayثu waid wain yunawal yuxtamal ifraadu id wma kaid macnan kaid adif jawaaza naxw xiina jaanubid wbni aw acrib ma kaid qad ujriya wاkhtar bina matluwi ficli wاkhtar bina matluwi ficli buniya wqabla ficli mucrabi aw mubtada acrib wman banaa falan yufalnada walzamuu ida idaafatan ilaa jumali walzamuu ida idaafatan ilaa jumali اlafcaali kahun ida اctalaa limufhim ithnayni mucarafin bilaa tafaruqin udiifa kilta wakilaa wlaa tudif limfradi mucarafi ayan wain karartaha faadifi aw tanwi اlأجزاء wksusa bاlmacrifa mawsulة ayan wbilcagsi الصفا wain takun sharطa aw istifhaama famuطلqa kamil bha اlkalaama walzamuu idaafaة ladun fajar wanasb gudwat bha canhm nadr wmaca mac fiiha qaliil wanuqil fatxu wakasru lisukuni ytasil wadmun binaa gayra an cadimta ma lahu udiifa naawiya ma cudima qablka غayru bacdu xasbu awalu waduunu wاljihaatu ayda wacaluu waacrabuu nasba ida maa nukira qabla wmaa min bacdihi qad dukira waxaan ku dhex jirnay hadeertan idaafadii axkaamteedii horeyaan soo sheegnay oo ay ugu dambeeyeen qeybta oo idaafada laasimayso waxaan ugu dambeynay kuwii maa yudaafu ila اdaahiri aw maa yudaafu ila اdamiir aan ka soo hadalnay intana wuxuu ka hadlayaa maa huwa waajib اlidaafati ila اljumal wixii in jumlo loo idaafeeya ay tahay waajib ama jumladaas ismiya ha noqoto ama ficliya ha noqoto marka wuxuu ka bilaabi doonaa idaa iyo xayثu iyo id iyo wixii lahal markaasuu musanif wuxuu uri waalzamuu waxay u laasimiyeen xayثu iyo wa waxay u laasimiyeen idaafatan in loo idaafeeyo ila ljumali jumlooyin in loo idaafeeyo wa in yunawan id haddii la tanwiiniyane yuxtamalu waxaa la ixtimaali karaa ifraadu id id in la fardi oo aan macnaha idaafadii waa laga goyn karaa tanwiin waa loogu bedeli karaa wamaa ka id waxii id oo kale la mid ah macnan xagga macnaha ka id uu la mid yahay xugum ahaan adif idaafay jawaasan banaanaasho qowlikaa ka mid xiina jaanubid markuu yimidaa la tuuray inta wuxuu kaga hadlayaa baan idhi sidaan hore u sheegnay alasmaa alatii yajibu idaafatuhaa ila aljumali markaasuu wuxuu ka bilaabay xaytu iyo id uu ka yiri wa alzamuu waxay u laasimiyaan xaytu iyo wa id labadaas daraf idaafatan in idaafatan idaafo ila ljumali loo idaafeeyay u laasimiyeen wa in yunawan haddii la tanwiin oo idan la yidhaahdane yuxtamalu ifraadu id id markaas waa la waxaa la qaadan karaa in la in mufrad laga dhigo oo iyadoo ijlis xaythu jalasa muxamed ay ahaydo macnaha ay mudaaf ahayd jumladaas loo idaafeeyay yaa markaa jumladii inta la gooyay yaa idan la yidhi markaas waxay noqotay markaa iyadoo mufrada in layska aqbalo watakunu tilka wayakunu tanwiinu ciwadan can maa xudifa min aljumal sidaasuu ujeedaa wain yunawan kan dambe uu laabana xayثu lama tanwiiniyo wa in yunawan id haddii la tanwiiniyo yuxtamalu waxaa la qaadan karaa ifraadu id id in markaa oo la mufradeeyo oo jumlo aan loo idaafaynin marka saasuu ku leeyahay ayib markaasuu ku yiri ka kaid id waxay la mid e macnan xagga macnaha ah ka id uu la mid yahay axkaamtiisa ee adif jawaasan banaanaasho idaafay asagoo macnaha yajuusu an tudiifahu jawaasan naxw qowlikaa kamidaho xiina jaanubid fulaanu markii ninkii lahay xiina jaa markuu yimiday nubida waa la tuuray xiinadii waxaa loo idaafay jaaa jumladaas xiina jaaa markuu yimida nubida waa la tuuray marka wamaa kaid markuu leey wuxuu u jeedaa kulu ismi zamaanin mubhamin limaa madaa ou yaati wixiiba daraf ah oo mubham oo muxadad aan ahayn ama mukhtas aan ahayn oo maadi iyo ama mudaaric ku tusinayo bimansilati idaa wa id buu la mid yahay wuxuu kala mid yahay fi lidaafati ilaa maa yudaafaani ilayh idaa iyo id wixii loo idaafayn jiray xukumkoodii bay qaadanayaan marka intaasuu u jeedaa markaasuu kuri wamaa ka id waxi id oo kale ah macnan kala mid ah fii ifaadatihi darfan zamaaniyan mubhaman maadiyan kaana aw mustaqbalan fa huwa kaid bou la xugum yahayoo macnihiisa waa lamid ee adif jawaasan marka waxaa ku banaan an tudiifahu ilaa maa bacdahu jawaasan naxwu qowlika xiina jaa nubid xiina jaa nubid markuu yimid baa la tuuray marka xaythu iyo id iyo idaa idaa waaba sheegi doonaa beytka soo socda uu sheegi doonaa lafdiga xayثu ah jumla ismiya waa loo idaafeeyaa ficliyana waa loo idaafeeyaa oo ijlis xayثu zaydun jaalisun zaydun jaalisun mubtada iyo khabarkaas ala leeyahay fi maxali jarin mudaafu ilayhi lxayثu saasaa la leeyahay waxaa lamida ijlis xayثu jalasa zaydun ayaa lamid marka xayثudaas labadii jumlaba waa loo idaafeeyaa jumladaasna waxaa weya fi maxali jarin mudaafu ilayhi sidaasay noqonaysa laakiin waxaa aad u yar oo in mufrad loo idaafeey hadda alzamuu idaafatan ila ljumal aan soo haynay walidaalika lagama hayo carabta ilaa qaliila xayثu oo mufrad loo idaafeeyo qaar waxay leeyihiin daruura shicriya iyo wixii lamid ahaa keenta ka qowli shaaciri amaa taraa xayثu suhaylin طaalica najman yudiiu kashihaabi laamica amaa taraa ma arkaysid miya xayثu suhaylin xidiga suhaylida طaalican uu yahay mid soo dhasha najman xaal uu yahay mid oo najmi ma xidig uu yahay yudiiu iftiiminaya ka shihaabi oo kale yani shihaab waa xidig kale laamican xaal uu yahay asigani maxalu shaahidka waxa weeyaan xaythu suhaylin uu yiri waxyaalaha yaryar oo laga hayay kamid tahay wa minhu qowluhu ayda wan atcanuhum xaythu lkula bacda darbihim bibiidi lmawaadi xaythu layi lcamaa'imi uu yiri wanatcanuhum waxaan eh, aan ka duraynaa ama aan ku dhufanaynaa macnaha kilyadan meesha kilyada ku aadanaan aan waranka kaga dhufanayna bacda darbihi markaan garaacna kadigeed bibiidi lmawaadi aan ku garaacno manaa aslixadii iyo xaythu layi lcamaa'imi meesha cimaamada laga laabo markaan ku garaacno kadib aan kilyada markii horta madaxa aan ku dhufanno qoortiis ou dhaco marka meydkii aan kor imaanayna markaasaan kilyada ka durduraynaa xayثu layi lcamaa'imi xayثdu layidooda mufrada u idaafeey taas waa xayثu waay waxaa kuu soo hartay id a kuu hartay xayثu bay lamid tahay jumla ficliyana waa loo idaafay karaa jumla ismiyana waa loo idaafay karaa jiئtu id zaydu qaa'imu aada leedahay marka zaydu qaa'imu jumladaas fi maxali jarin bimudaafin ilayhi ama bilidaafati oo waxa weyaan kan hora loo idaafay waxaa lamida ji'tuka id qaama zaydun marka maadi iyo mudaaric maadi iyo mustaqbalba waa ku tusi karta waxaa kamid e eh, eh, qowl llahi tacaala wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna wa qowlihi tacaala wadkuruu id kuntum fiiri labadiiba waxa waaye wاdkuruu id antum antum qaliilu jumla ismiya waay wadkuruu id kuntum na waxaa weeyaan jumla oo oo ficliya labadii waa loo idaafeey ayib markaasuu waxaa hori aan usoo dhaafnay wa in yunawan yuxtamal ifraadu id haddii idtii la tanwiiniyo idaafadii waa laga goyn karaa minhu qowluhu tacaala wa antum xiina idin tanduruun fiiri marka wa antum xiina idin <clears throat> waxa weeyaan jumlo dhan oo kaamil ah ay ka naaib tahay markii la tanwiinaya mfradkeeda ay ku baaqi noqotay lakin aljumla almudaafa ilayh almafhuum min asiyaaq alati qablaha mawjuudatn taqdiiran marka ayada waxaa wey mima yajibu idaafatuha lakin qad tuqطacu اlidaafatu canha lafdan sidaas unbaa loo jeeda lafdiga ahaan in laga jaraa dhici karto marka sidaasa waxaa la aqbali karaa haddii jumladii la gooyo oo idanti la tanwiiniyo waa idaafada lafdi ahaan waa laga goyn karaa yuxtamalu ifraadu id waay laakiin jumladii hadho waa lasoo qadaraa macnaha sidaas weeyaan ayib taa weeyaan marka idaadii waxa weeyaan iyadana jumla un baa loo idaafeeya laakiin musanifka saaba sheegi doona idaadii marka qowluhu wamaa kaid macnan kaid waxa weeyaan wixii micnaha daraf faaideeyo oo maadi ah oo gayru maxduud ah yajuusu idaafatuhu ila ma tudaafu ilayhi id id iyo idaa iyo xaytu in wax loo idaafeeyo waajib waayo kuwa ayaga lamid ah waajib ma ah jawaas waaye intaasay ka duwan yihiin mathalan hadda waqti oo kale waqti waa daraf oo ghayru maxduud ah oo hadda sidii shahr iyo ma aha ghayru maxduud waay marka waxaad dhihi kartaa ji'tuka waqta quduumi alxujaaj ama ji'tuka xiina jaaa zaydun wa waqta jaa camrun waa sidaasaad dhihi karta zamaana lamid e jituka zamaana qadima bakrun min asafari wa yowma kharaja khaalidun aada leedahay marka noocan asiga had dirtaan waxa weeyaan yani wuxuu kaga duwan yahay idaadii idki waa lamid laakiin waa laga goyn karaa idaafadii laazim maaha markasta laakiin hadii darafkii markaan ayaga uusan idaa lamid ahayn oo daraf khaasa u yahay sidii shahr iyo xowl oo kale wax goan an waay waxa weeyaan mufrad le loo idaafeynaya ji'tuhu shahr rabiic alawal aada leedahay mathalan mufrada loo idaafay karaa laakiin ji'tuka shahr e, qadima bakrun lama dhahay marka sidaasuu musanifka labadaas beyd yuu kugu gaabiyey markaasuu ku yihi wbni awacrib maaka id qad ujriya wakhtar binaa matluwi ficlin buniya wa qabla ficli mucrabin aw mubtada acrib waman banaa falan yufanada wabni binay awacrib icraab maa shay qad ujriya la dareeriyey kaid oo kale wixii kaid oo kale lamid ah ama icraab ama binay wakhtar waxaad doorataa binaa matluwi ficlin ficil mid la raacsi binihiisa dooro ficilkoo buniya la bineeyey wa qabla ficlin ficil hortiisne mucrabin la icraabay ow mubtadain qabla mubtadain acrib icraab waman banaa ninkii bineeyane falan yufanada laguma lowlow xukminayo marka intaad hadda aadan meeshan tafsiil sii gelin waxaad ogaataa idaa iyo id biitifaaq waxa weeye mabniyaani laba daraf oo mabni awaal waxaa loo binaynayane likownihimaa ashbaha alxuruuf min xayثu الshakli ama min xayثu اlاftiqaar ilى اljumla xarafka waxaa kamid ah min macaanihi anahu muftaqiru ilى gayrihi xataa yadula macnan idaa iyo id ayagana waa mabniyaan waxaa loo binaynaya waxa weya daa'iman yaxtaajaani ila ma yudaafaani ilayhi min aljumal min hadihi alxaythiya ashbaha alxuruufa bunya taa marka waan garanay wixii ayaga lamid ahay marka maxaa laga saqaynaya taasuu ka hadlaa maanta ayaga waaba garanayba markaasuu wuxuu ku leeyahay wabni binay aw arib icraab ma shay o ama asmaa qad ujriya la dareeriyay id oo kale wixii ka id lagala mid dhigay xugumkii id si binay ama icraab labadii waa kuu banaan yihi liannaha duruufta idaa i id shabahday waxay kaga duwan yihiin yani idaafadooda laazim ma aha walidaalika xarf laguma shabahi karo fiiri hadeertaan markeed yowm iyo waqti iyo xiin aad tiraahdid idaafadooda way banaan lagu yiri marka baynamaa idaa iyo id idaafadooda laazim waay marka iftiqaarkii min xaytu lxarf way ka shabahayn daa'iman kuwaana marna way ka baxayaan oo waqtu asafari hadan aad dhigi kartaa waaba kaa mubtada i iska noqonay marka wuxuu ku leeyahay ama binay ama icraab ayadoo labadi ay ku banaan tahay iyo hadana kala owleysiin wuxuu ku yiri wakhtar dooro binaa matluwi ficlin ficil mid la raacsiiyey binihiisa dooro ficilkoo buniya haddii duruuftaas ay dhacdo qabla ficlin mabniyin haday dhacdo waxaa haboon inaad binaysid oo macnaha waxaa weyaan litashaakul wa tanaasub ficilka iyo xuruufta eh, iyo duruufta isu raacaan tan ayadoon labadii waji kuu banaan yihiin gaar ahaana lagu leeya haddii ficli mabni ah ficil maadiya ah ka mid ah hadday raacaan ayaga binay buu ku leeyahay ayib hadday ficil mudaaric raacanna waa tana wa acrib icraab qabla ficlin ficil hortiisa ficilko mucrabin la craabi ow mubtadain qabla mubtadain hadday duruuftan ka hor dhacaan ficil mucrab ama mubtada ay ka hor dhacaan icraabtooda dooro waman banaa ninkii bineeyana falan yufanada laguma qalad xukmiyo tafniidka waxaa la yihahda eh, qofka markuu waayeynimada ka badso isku isku dhexyaaca yaa la yidhaahda marka waxaa weeyaan duruuftaas oo id shabahday min xayثu idaafati idaafatuhaa ilaa maa bacdaha ka shabahday in la craabana waa banaan tahay in la binay min xayu kuli laakiin waxaasii kala fiican qeybkii ficil maadi raacana in la bineeyo qeybkii ficil mudaaric ama mubtada mucrabe raacana in la craabo saasuu ku leeyahy ayb marka wuxuu ku leeyahy mithaal ahaanteedii ay ficil maadi raacaan haadaa yowmu jaaa zaydun haadaa yowma jaaa zaydun yowmtii in la bineeyo waa banaan tahay in la icraabana waa banaan tahay haddaad icraabtid haadaa yowmu aad leeda yowmu khabar mutada marfuuc calaamatu rafci dama daahir haddaad tiraa yowma aad tiraadana waa darf mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin khabar mubtada liannahu labadii aydoo kuu banaan yaad waxaad fiirinaysaa ficilka ka dambeeya haduu ficilkii mabni noqdo yowmana in la bina fiican lyiha haadaa yowma jaaa zaydun in la yidhaah hadaa tira haadaa yowmu yaquumu camrune labadii waa banaan laakiin waxaa fiican yowma yaquumu in la oo la icraabo ayib sidaas weyaan marka waxay doorteen ficilka ka dambeeya ama isimkaad fiirinaysaa haddii ficilka ama isim ficil mucrab ah ama isim mubtadaa hadduu ka dambeeya waa in la binayaa fiican oo waxaad leedahay haadaa yowmu zaydun mariidun haddaad tiraahdid waxa weeyaan in la icraaba wanaagsan waxaa kamid a ah baa lihi qowl shaaciri calaa xiina caatabtu lmashiba cala asiba faqultu alamaa asxu washaybu waasicu waxaan iri buu ri calaa xiina caatabtu lmashiiba waqtigii aan aan cirada aan macnaha aan canaantay cala siba aan ku canaantay siba waxaa weyaan qofkii oo weyn oo yatasaraf tasaruf asabiy macnaha wa naftaydan waxaan ku canaantay buu leehay anoo cinro iga soo baxday inan u dhaqmayo sidii caruurtii oo kale faqultu waxaan u iri alamaa asxu miyaana soo miiraabaynin washaybu waasicun walxaal ashaybu waasicun cinradana waxaa weyaan inay kaa reebto waxyaalaha xunxun oo dhan waa marka calaa xiina xiinadaas hadeertaan labaa ku banaan calaa xiini in la yidhaahdo icraab noqoto jaari majruur ay noqoto iyo calaa xiina in la yidhahdo la bineeyo liannahu saasaan owleysan caatabtu oo ficil maadi oo marka sidaas buu leeyahay reer basriyiin musanifka hadda wuxuu qaatay madhab alkuufiyiin oo duruuftaas oo bimacnaa id ah fi libhaam kala mid ah labadaas xugumuusii reer basriyiin waxay leeyihiin wixii jumlo mudaaric lagu bilowdo ama jumlo ismiya lagu bilowdo ma banaano ilaa icraab mahan lamaba binay karabo asbaab lagu bineeya male lana hadihi duruuf lam tushbihi alxuruuf wa hiya laa fii lafdiha walaa fii iftiqaariha waxayna raacsan tahay wax mucrab ah marka maba la binayn karo saasay qabaan keli a waxay leeyihiin haddii jumla ficliya oo maadi a lala xariiriyo ijlis xayثu jalasa zaydun yowma aw ama yowma jalasa aw yowma e, jaaa muxamadu laleeyahay oo ficilkaas maadi hadday raacaan unbaa la binayn karaa limunaasaban loo binayn karaa markaasuu waxaa la warkaas waa sax oo reer basriin ay yidhaahdeen laakiin inay waajibiyaan icraab maa talaa ficlan mudaarican aw mubtadaan oo la yidhahdo wax kale ma banaano waxaa laleeyahay fiihi nadar لأnنhu اcturida calى الbصriyiina bqirاءaةi naafic ilaahay uu yihi hada ywma yanfacu الصaadiqiina sidquhum hada ywmu hadii lida craab waa لأnhu ficil mudaarico yanfacu bay raacsan tahay ma fi ay ishkaal laakiin qirاءة sabciya ku soo aroortay hada ywma yanfacu الصaadiqiin ywma hadii la yidhaahdo waa bino waay marka qirاءة thaabita haday soo arorto maxjuuju calayhim marka maxjuujun bihadihi اlqira'a marka waxaa la dhihi karaa sida ay kuufiyiinta yidhaahdeen yaa fiican oo la yidhaahdo alicraabu arjax min albinaa laakin laysa bilaazimin sidaasaa wanaagsan wa alzamuu ida idaafata ilى jumali اlafcaali kahun ida اctalaa markaasuu wuxuu iri wa alzamuu waxay laazimiyeen idaa lafdiga idaa waxay u laasimiyeen idaafatan in loo idaafeeyo ilaa jumali afcaali afcaal jumladeeda in loo idaafeeyo ka hun idaa ctalaa ka qowlika weeyaanoo hunniyahow istawaaduci idaa ctalaa haddii keyrkaada uu madaxa taago adiga iska adiga iska tawaaduc liannahu maa tawaadaca cabdun lilaahi ilaa rafacahu markii keyrkaada madaxa ou taago adigana is ihaanay hun bmacnaa waxaa weyaan tawaaduc iyo khuduuc muuji fiiri hadeetaan ida ctalaa idaadii waxaa loo idaafeeyey jumladaas ictalaa oo ficil iyo faacilka ka kooban wa alzamuu waxay u laasimiyeen idaa lafdiga idaa idaafatan in la idaafeeyo ilaa jumali afcaali ka hun ida ctalaa idaada iyo id waxay ku kala duwan yihiin id taas waxa weyaan maadi bay faaideysaa idaana mustaqbal waay ayib marka waxaad ka fahamtay sidii idaa idaa idti waay idaa waxay kaga duwan tahay idaadan iddi waxay kaga duwan tahay id waxaa banaana jumla ismiya in loo idaafeeya tan waxaa waay jumla ficliya keligeed reer kuufiyin waxay leeyihiin maya jumla ismiya xataa waa loo idaafay karaa laa farqa bayna idaa wa id sidaasay leeyihin laakiin kuufiyiintaa ka raajixsan ayib oo marka waxaad leedahay aji-uka idaa zaydun qaaimun calaa madhab اkuufiyiina waay laakiin madhab eh, albasriyiin sida musanifka uu yiri waa kahun idaa ctala sidaas oo kale ficilkaas maadi iyo ficilka mudaaric wuxuu ahaadabo keli a ah loo idaafay kara laakiin looma idaafayn karo jumla ismiya cala alqowl araajix ayib markaasuu musanifka mithaalyaalkeeda waa iska badan yihiin laakiin intaasa kaaga filnaato limufhimi ithnayni mucarafin bilaa tafaruqin udiifa kiltaa wa kilaa waxyaalihii waxaan ku dhex jirnaa idaafada ay laasimka ahayd wa mima yalzamu alidaafata kilaa wa kiltaa laakin bishuruudin shuruudi waa tana udiifa kiltaa waa la idaafeey iyo wa kilaa limufhim ithnayni wax laba ku fahamsiinaya loo idaafeeyey mucarafin haddana macrifa ah bilaa tafaruqin haddana kala geyn la-aan ah kilaa iyo kiltaa intaasaa loo idaafeyn karaa bimacnaa mudaafu ilayhigoodu waa inuu macrifo ahaada fiiri kiltaahumaa ama kila rajulayni labadaba hadda kana waa damiir kana waa mucaraf bilif walaam ko kila rajulayn hadaa tiraa hadana mufhim ithnayni waayo kilaahumaa labadoodii alle humaa huma ama kila rajulayni rajulayni waa waa labu ku fahamsiina bilaa tafaruqin hal lafdiyin inuu kugu tusiyaa la rabaa bilaa tafaruqin an yadula almudaafu ilayhi cala tahniya bilafdi waaxidi laa bilafdayni oo kila rajulayni kilta almar'atayni kilaahumaa kiltaahumaa humaa waa lafdigaas waa hal lafdi keli ah waxaa la diidaa in la yidhaahdo kilaa zaydin wa camrin fiir zaydin wa camrin tahniya laysku cadfay waa laakiin mufaraq waa waa la kala geey oo tatniyada waxay kugu tusinayaan cala tafriiq laakiin calaa lafdin waaxid kugu tusin marka taas ma banaano markaasuu ku yidhi udiifa kiltaa waa la idaafay io wakilaa limufhim ithnayni laba mid ku fahamsiinaya mucarafin la tacriifiyey bilaa tafaruqina kugu tusinaya asoon la kala geynin marka waxa weeyaan kilaa io kiltaa waxa weeyaan macrifaa loo idaafeeya oo muthana lafdan wa macnan ka sidaan ku jaaanii kila rajulayni waan ciraabteedana soo martay oo kilaa iyo kiltaa min mulxaqaati اlmuthana ardayga waxaa wey min ascabi maa yusaabu an yansa maa taqadama lahu waxa weyaan tahniyadii gadaal ugu laabo bilarifi irfaci lmuthana wa kilaa idaa bimudmarin mudaafan wusila kiltaa kadaaka hnaani wathnataani kabnayni wabnatayni yajriyaani aan soo dhaafnay mulxaqaati muthana afarteed laba kamid ah waa kila ay kiltaa jaaanii kila rajulaani kila rajulayni dheh jaaanii waa ficlii mafcuulu bihi jaaa waa ficilkii nuunti waa wiqaayadii yadi waa mafcuulu bihi muqadam kilaa faacil baad leedahay markaas marfuuc calaamatu rafci alif niyaabatan can dama liannahu mulxaqun bilmuthana kilaa mudaafa rajulayni mudaafu ileyh majruuru bilya liannahu muthana sidaasaad u ceraabayso marka ama lafdiga tahniya ha ka noqdo ama macnihiisa ka qowli shaaciri ina lilkhayri walishari madan wa kilaa dalika wajhun wa qabalun wuxuu ri ina lilkhayri walishari madan uu leeyay khayrkii shar meelay ku dhamaadaan wa kilaa dalika midkaasna wajhun wa qabool mid loo aado mid kastaba khayrkana meel loo aado le shartana meel loo aaday leedahay oo waad ogtahay oo khayrtiga waxaa loo aada awaamirta ilaahay uuna amray in la fuliy ayib marka hadda fiiri wa kilaa daalika daalika a loo idaafay kilaadi daalikana fii daahiri lafdi wuxuu egyahay kilaadii oo mfrad loo idaafay anigana waxaan iri limufhim اthnayni markaasaa lgu leeyay dalikadan waa ismu ishaara tarjicu ilaa kuli min alkhayr wاshar lafdiga haba ka ahaat hadirtaan maxaan ku irahdaa mufrad ha ka ahaato laakiin macnahay tahniyada ka taho lana marjicaha huwa alkhayr wاshar sidaasaa loogu aqbalay baa laleeyahy ama qowl shaaciri kilaa akhii wakhaliilii waajidii cadudan fi naaibaati wa ilmaami lmulimaati uu yiri sidii ibnu hishaam uu ku tilmaamay min nawaadir daruuraat yani waxaa wey daruuro keligeed ma aha daruurada kuwooda ugu naadirsanay ku jirtaa buuri kilaa akhii wakhaliili aniga wuxuu ku leeya walaalkay iyo wadaygeyga waajidii cadudan mid kaalma helaya oo nin isgarabtaag helaya yay <coughs> alxamdu lilah iyo wa ilmaami lmulimaati markii waxyaalaha dhacdooyinka oo dhib kale ay dadka lasoo gudboonaadaan ninkii aniga ila dhashay iyo ninkii wadaa ila ah oo saaxib ila ah nin oo wuxuu helaya garab istaaga asaa is ammaanay macnaha isaga wuxuu leeyahay walaalkayna markuu dhib ku dhacana garab istaagan marka fiiri hadda kilaadiga wuxuu u idaafay muthana laakin mufaraq waay kilaa akhi wa khaliili buuri marka tiina waxaa layihi bilaa tafaruqin waa tii ahayd waa mid yar weeyaan ayb qaala naadimu walaa tudif limufradin mucarafi aya wain karartaha faadifi aw tanwi اlأجزاء wksusa bاlmacrifa mawsuulaة ayan wbاlcagsi الصفا wain takun sharطan aw اstifhaama famطلqa kamil bha اlkalaama walaa tudif ha idaafaynin buu ku yiri limufradin mufrad ha u idaafa ayan horta iska soo dheh walaa tudif ayan ayan ha idaafaynin limufradin ha u idaafaynin mucarafin ee la macrifeeyey wain karartahaa faadif ayan buu meeshaan ka gala ayan waxaad og tahay waxyaalaha ugu dhib badan ay runtii ka mid tahay aydi waa dhib badan tahay waa tahay markiin mawsuulaadkii aan soo maraynay ayun kamaa wa cribat maa lam tudaf wa waslihaa damiirun xadaf waataan soo niri mawsuulaadka aydaa ugu dhib badneed haddana waxa weeyaan waxay kamid tahay ayadii min alasmaaءi اlmulaasima liidaafa macna asmaada in la idaafeey macno ahaan ay kamid tahay shuruudayna leedahay markaas macnaha waxa weyaan haddii lafdi la idaafeena waaba la rabay haddii lafdiga idaafadeeda laga gooyo macnihii waa inay idaafaysnaata saasuu ujeedaa markaasuu ku yiri walaa tudif idaafayni ayan lafdigaas ayiga ah ama ha ahaato istifhaamiyo ama shardiyo ama mawsuula ama sifa ha noqoto intaba waa dhacda hadday noqoto ayid limufradin mucarafin mufrad oo macrifo ah ha u idaafaynin oo marka waxa weeyaan marartu oo dhihi maysid dahabtu ilaa ayi zaydin oo kale yani aydii oo kale zayd looma idaafeyn karo oo macrifo ah sida hadda noo imaa doonta amhiladeeda wa in karartaa haddaad soo celceliso oo ayi wa ayuhum la yidhaahdo fa adif markaas banay idaafay haddii aydi la soo celceliyo macrifo waa u idaafay kartaa aw tanwi lajzaa haddii aad jusyaalka niyeysatid ayu zaydin axsanu haddii la yihahdo ayu ajzaai zaydin axsan haddii oo bimacna juzi laysku weydiinayo waxaad u idaafeyn kartaa mufradkii calamka ahaa mufradkii macrifada ahayd u idaafeyn kartaa marka taas xugum guud waay ama ayidi ha noqoto maxaan ku iraahdaa ayidi ha noqoto mawsuula ama sifo ama istifhaamiyo ama shardiya mufrad oo macrifo looma idaafeyn karo laakiin tahniya macrifa waa loo idaafeyn karaa jamac waa loo idaafeyn karaa wixii kaleo dhan waa banaan yihiin nakirada waaba asal ay u tahay laakiin mufradkaas haddana soo reebo wuxuu ku yiri mufradkii haddii ayada lasoo celceliyo waa la idaafeyn karaa ama ajza haddii la niyeysto intaa horta aan kuu miithaaliyo sidii kuwa kale ayna kaaga darsamin ayadii waxa weeyaan mufrad looma idaafeeyo laakin idla idaa kurira hada fiiri qowlu shaaciri alaa tas'aluuna annaasa ayi wa ayukum gadaata iltaqaynaa kaana khayran wa akramaa alaa tas'aluuna ma weydiinaysiinoo annaasa dadka ayi aniga iyo wa ayukum midkiina ee khadaata iltaqaynaa markaan kulanay aroortii aan kulanay kaana khayran wa akramaa ninka khayr badnay oo wanaagsanay dadka ma weydiinaysino marka ayidaas hadda waxaa loo idaafay damiir mutakalima ayi yadaasoo ya mutakalima loo waa mufrad mucaraf awaay waxaa loogu idaafay wa ayukum soo noqotay awgeed sidaas bay ku banaanaatay laakiin ayukum waa waa la ogolyahay liannahu mudaaf ilaa ilaa jamcin mucaraf lama diidana mufrad aa la diidan yahay wa ayukumta mushkila kama taagno ayib waxaa lamid eh falain laqiituka khaaliyayni lataclaman ayi wa ayuka faris alaxzaabi uu yiri ninkii shaacirka ah lain laqiituka haddaan kula kulma khaaliyayni xaal an nahay annagoo keligeen ah lataclamanna waxaad ogaa doontaa ayi wa ayuka adiga aniga midkeena faris alaxzaabi noqon doono fiiri ayi wa ayuka labadibu wuxuu u idaafeeyey mufrad oo mucarafa ayina waa mufrad oo damiir mutakalima ayukana waa mufrad kale oo asna oo damiir mukhaaaba labadiba laba mufrad waay waxay u banaanaatay waa tikraarkii waay ko waxaa lamida ah ow tanwi ajzaa haddii ajzaadii aad niyeysatid mufrad ayu zaydin axsanu marka fiiri ayidii hadeertaa waxaa loo idaafay zayd waana mufrad mucaraf ah ayb maxay ku banaanaatay liana almuraada hunaa can ajzaai zayd ayu zaydin axsanu zayd intee u ka wanaagsan yahay zayd intee uga wanaagsan markaasaa jawaabtu waxay noqonaysaa caynuhu anfuhu hadiiba uu qurxan yahay afkiisuu ka qurxan ama ishuu ka qurxan yahay saasoo kale lagu jawaaba ayib laakiin haddii hadda walaa tudif limufradin mucarafin ayanaan soo niriye hadduu tahniin yahay waa fiiri fa ayu lfariiqayni axaqu biاlamni in kuntum taclamuun ayudi hadda maxaa loo idaafeeyey waa macrifa al buu ku macrifaysan yahay laakiin likownihi muthanan ou yahay mubaax weeyaan mufrada unbaa laga hadlaya awalkii hore waxaa lamid ah eh, haddii jamac loo idaafeey ama ha ahaado damiir ama ha noqdo jamac kale ayukum axsanu camala ayukum ayidi hadda kum a ah loo idaafay jamac waay waa la ogolyahay marka intaas horta sidaas ha idaafaynin ayan lafdiga ay ahay limufradin mucarafin mufrad oo mucarafa ah ha u idaafaynin wa in karartaha haddaad soo celiso ayi wa ayukum aad tirahdane fa adif ba u idaafay mufradkii hadda aan ku diiday aw tanwiil ajzaa ama haddiid ajzaa niyeysatid calamkii markaas u idaafay wakhsusan bilmacrifa wakhsusan gaar ayan lafdigii ayi ahayd bilmacrifati ku khaasyael mawsuulatan xaal ay tahay tan waa axkaam kale waayo ayadiyaa lakala bixbixina tii hore hadda axkaam guuday ahayd hadda ayadiyaa lakala bixina waxaa lagu yiri ayadi marna mawsuulay noqotaa mar mawsuufay noqotaa mar istifhaamay noqotaa mar shardi ay noqotaa markaasaa lagu leeyahay haddii ayadi mawsuula macrifay gaar ku tahay hadday mawsuufo noqoto oo fii maxali sifa ay dhacdo ama fii maxalilxaal xaalna nakiray ahaan jirtee ay dhacdane nakira ay gaar ku tahay labadaas xugumuu kala siiye wakhsusan khaas yeel ayan lafdigii ayiga ahay bilmacrifati ku khaas yeel mawsuulatan xaal ay tahay markay mawsuulo aydi ay tahay waatan soo marno ayuhum ashadu cala araxmaani citiyan oo markii ayulkamaa waa ucribat aan lahayn fiir daa'iman macrifale loo idaafayna ayuhum damiirkaas ayukum alaleeyahay mawsuulo waay wa sifatune bilcagsi waay haddii aydii ay sifo dhacdo nakiro inay gasha waay mithaalyaalkeeda waa kuu imaan doona wa in takun shardan hadday tahay marka ayidi ayid ayun waxay ka mid tahay min adawaati shardi bay ka mid tahay aw istifhaaman hadday istifhaam noqoto marna min adawaati istifhaam ay ka noqotahay fakamil biha kalaama kalaamka ku dhamaystir muطlaqan dhammaanteed yani qeyd la-aan waay bimacnaa idaa kaanat ay mawsuula fainaha takhtasu bاdukhuuli calى اlmacaarifi wa intahayna wain kaanat sifata fainaha takhtasu bاdukhuuli calى الnakiraat ama in kaanat sharطiyata aw istifhaamiya fainaha tadkhulu muطlaqa calى اlmacaarif wcalى ish wa calى الnakiraat saasuu ujeeda fiiri markaan aydi hadday mawsuulo tahay waxa weeyaan waxay gaar ku tahaniri macrifa oo waxaad leedahay yucjibunii ayuhum qaa'imun ayadoo hadda fiiri ayuhum taas ay faacil noqotay yaa haddana la idaafay ayadii maxaa loo idaafay hum aa loo idaafay hum maxay ka mid tahay macaarif damaa'ir waa min acraf almacaarif waa ayib hadday sifa noqotane tudaafu ilaa nakira waxaad leedahay marartu birajulin ayi rajulin hadda marartu birajulin sooma rajulko ayi rajulin oo maxaa ka kaamilnimo badan aydiyaa sifa dhacday maadaama ay nakirada horo rajulan ay sifan u tahay aydi rajul oo nakira ah loo idaafay ayib marartu bizaydin aan soo maray ay fatan xaal uu yahay fiiri hadirtaan ayada xaalay dhacday waxay saaxibulxaalka macrifo waa dhib ma lah lakiin ayadiyaa loo idaafeeye ayadii fatana loo idaafeeye fatan muxuu yahay nakira fatan shaable waa ghulaam oo kale lamid yahy wa min dalika qowl shaaciri faawmatu iimaaan khafiya lxabtarin falilaahi caynaa xabtarin ayamaa fataa uu yihi faawmatu waanuu ishaaray iimaaan khafiyan ishaarad oo qarsoon lxabtarin ninka la yidhaahdo markaasuu ila fahmay buu i falilaahi caynaa xabtarin ilaahay bay labadiis indhood u sugnaatay fatan xaal u yahay fiiri markaan ayadii hadirtaan xaalay xabtarkii oo macrifo u tahay laakiin waxaa loo idaafay fatan ayib marka taas waa markay mar haday mawsuula noqoto macrifa loo idaafayna hadday e, mawsuufo noqoto bimacnaa anaha waqacat sifatan limaa qablaha waxa ka dambeeya waxay noqonayaan nakiro laakiin shardiyadii hadday tahay ama istifhaamiyadii in waqacat ayan in waqacat ayun shardiyatan aw istifhaamiya fatudaafu ila almacrifa aw ila nakira ama ha noqdaano muhana ama majmuuc laakiin mufradkii calamka un baa laga ilaalinaya mathalan waxaad leedahay markay eh, dhacdo eh, nakiradii hadday dhacdo haddii ay dhacdo markay maثala istifaamiye tahay hadirtaan ayu rajuli cindaka yaad leedahay ayu rajuli cindaka istifhaamiyadu waay aydi rajul a loo idaafeey <clears throat> waana mubtada cindakana khabarkeeday waay ayib macrifana waa loo idaafayn karaa oo waxaad dhihi kartaa ayu rajuli cindaka marka waxaa weyaan istifaamiya hadday tahay sidaasay macnaha ay ku tahay shardiya hadday tahayne aya rajulayni tadrib adrib wa aya rajulayni tadrib adrib aad leedahay aya rajulayni labada tadrib aad garaacteen adrib ana garaacay wa aya rajulayni tadrib adrib iyadoo nakira ah, rajulayni iyo rajulayni labadayba macrifo iyadoo macrifi iyadoo nakira labadayba sidaas bay ku tahay marka alkhulaasa waxa weeyaan ayada macnaha kulu xarfin dakhala fii abwaab mutacadida waa dhib badan yahay sida xataa oo kale waay xataa marna wax ka dambeeya xataa maطlaci اlfajri waa laga hoos dhigaa xaraf jaray noqonay marna ficilka dambe xataa yarjica ilayna muusa mar waxaa weyaan eh, xataadi wax baa lagu cadfayaa wax badan bay ay noqota markaasaa waxa weyaan waa lagu wareeraya xarafka akhar min macnan markuu faa'iideeyo wa akhar min baabin ou galo min abiicatihi aad u adegay waxay u baahan tahay keli a qofkii inuu mid kastaba miithaalkeeda uu ku xasuusto uu saa u ولذلك ابن جنيا waxaa laga wariyey markii eh, sakaraatulmowtki uu ku soo xaadiray markaasuu iri amuutu wa fii nafsii min xataa shay buu iri yani anigoo waxaan dhimana weli aanan ka dhargin anoo aan weli ka dhargin aan dhimanayaa buu iri Eh, sidii la rabay marka sidaasoo kale ayin waa dhib badan tahay ayadan hadda mawsuulay nagu soo martay shardiay noqotaa mar istifaamiyay mar noqotaa wahaakada mar mawsuulay noqotaa mar eh, nakira waa lagu sifaynaa wahaakada markaasuu musanifku wuxuu iri waalzamuu idaafata ladun fajar wanasbu qudwati biha canhum nadar wamaca mac fiiha qaliilu wanuqil fatxun wakasru lisukuunin yatasil wuxuu wa alzamuu way laasimiyeen ladun waxay u laasimiyeen idaafatan in la idaafeeyo oo fajara maa bacdahu wixii ka dambeeya hoos dhigay wa nasbu qudwatin lafdiga qudwada in la nasbiyo bihaa biladun lagu nasbiyo nadara canhum xaggooda naadir buu ka noqdo waa yaryahay inta ladun uu kaaga galay haddane yacni waxa weeyaan min alasmaa alatii yajibu idaafatuha marka ladun sideeda waxa weeyaan libtidaai alghaayaat sidii cinda oo ay la macno tahay sidii cindi ay lamid ay la mid tahay wa inaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim min ladun ay min cindi xakiimin caliim cinday la mid tahay xagga macnaha sida badanna waxa weeyaan majruura bimin weyaan ayada xataa qur-aanka maba ku soo aroorin ilaa anaha majruura e, bimin ay ku jaran tahay midda labaad oo saddexaad ladun waxa weyaan maadaama hiya mulaasima lilidaafa mabniya waa liannaha ashbahat اlxuruuf fi liftiqaari ila fi lugati qays midda saddexaad waxa weeyaan jawaazu idaafatiha ila aljumal in loo idaafay midda afaraad oy leedahay laa taqacu ilaa fadlatan intaasoo dhanay tahay macnaha iyada cinday la macno tahay sida badanna waxay timaada iyadoo min lagu jaray ayada waa mabni cinda aljumhuur ilaa fi lugati qays midda kale waxa weeyaan jumla yaa loo idaafay karaa iyo mufrad intabo midda kalena fadla bay dhacdaa ayada khabarna ma dhacdo mubtadana ma dhacda sida badan sidaas waay markaasuu musanifku wuxuu uri wa alzamuu waxay u laasimiyeen ladun lafdiga ladun ah idaafatan ilaa maa bacdaha markii la idaafay fajara wuu jaray oo macnaha waxawa wixii ka dambeeya waa hoos dhigmayaan markaasuu wuxuu uri wa nasbu khudwatin lafdigaas khudwa in la kordhigo bihaa biladun lagu kordhigo ladun khudwatan la yidhaahdo nadara ee maa bacdigeeda inuu hoos dhigmaa la rabay sidaasuu hadda u jeedaa ayib marka qur'aankii wacalamnaahu min ladunnaa cilmaa liyundira ba'san shadiida min ladunhu min xarfu jar ladun majruur bmin mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin sidaasaa laleeyahy ladun mudaaf damiiru mudaafu iley mabniyun cala dam fi maxali jarin min ladunhu am min ladunna sidaas kale waa mabni weeyaan ayb wa inaka latalaqa qur'aana min ladun xakiimin waa ka sax min ladun mudaaf xakiimin alalehi mudaafu ilayh sidaasaa asalki ah laakiin waxa weeyaan qays baa wa ay leedahay qoladaas qays la yidhaahdo yaa icraabaysaa lyidhi cilada ay ku icraabaysa lama garanin marka waxaa la yidhi wa minhu qiraa'atu abi bakrin can caasim liyundira ba'san shadiida min ladnihi min ladnihi in la yidhaahdo yani qoladaas siday ku ecraabtay ma yani asbaab almuqtadiya licraabiha ma muuqato laakin walidaalika waa luga oo hal qolo ay leeyihiin malaayiin qabaailna way ku khilaafsan yihiin waxaa dhici kartaa layidhi in laga dhigtay qowl shaaciri tantahidu ricdatu fi duhayri min laduni الظuhri ilى اlcusayri ou yihi tantahidu الricdatu macnaha waxa waye galiilyadii way kacdaa fii duhayri macnaha fii dahri oo la taskiiriye waay dhabaryarkayga min laduni duhri laga bilaabo ila alcusayri ay qandhadaasi qabata marka min xarfu jar laduni majruuru bimin wa calaamatu jari kasra daahir qolada reer qaysaasay qabaan laakiin tan hadda laazim ma aha lanna waxaa dhici karta asalkeeda min ladun inay ahayd oo loo hoos dhigay min ajli itisaali saakini biha oo min laduni duhri sidii qumi leyla oo kale qaafkii miimkii oo reebana lahoos dhigay yaa dhici karto ayib taas waxa weeyaan markaasuu musanifku wuxuu yidhi wa nasbu qudwati biha canhu nadar in laduntii wax in lagu hoos dhiga la raba in wax lagu kordhigo naadir bay noqonaysa waxaa ka mid eh qowl shaaciri wmaa zaala muhrii masjara اkalbi minhumu ladun gudwata xataa danat liguruubi wamaa zaala muhrii faraskayga kama zuulin masjara اkalbi eeyaha meesha lagu eriyo kale inuu ka jooga minhum ayaga ladun gudwatan laga soo bilaabay aroorti xataa danat liguruubin qoraxda intay ka dhacdo loogaga dhawaado dadkii inay isoo dhaweeyaan i fariisiyaano martiqaadan laga rabay faraskayga waxaa lagu celiya meelaha eeyaha lagu celiy oo kale you leeyahay macnaha dadkaas dad xun inay yihiin ku tusinaya buu leeyahay marka ulajeedada waxa waaye calaa kuli xaal waxa weeyaan <clears throat> ladun khudwatan maa bacdigeeda wixii yimaada qudwatan taas oo ladu lagu nasbiyey waana la jari karaa waana la kordhigi karaa bictibaari lafdi qudwatan oo kordhigana lafdi ah waa lagu nasbi karaa oo ladun qudwatan wa cashiyatan iyo ladun qudwatan wa cashiyatin intaba waa la dhihi karaa ayib marka mudaafu ileyhi oo mansuub noqdi may noqonay markii ladun qudwatan la yiraahdo biitifaaq maya maxaa lagu nasbinayaa markaan haddii eh, la nasbiyo waxay noqonaysaa baa la yiriyay imaa inay darafnimo qudwatan lagu nasbiyo iyo in tashbiih bilmafcuuli bihi lagu nasbiyo qolana way bogodeen oo kaana oo taama aha meesha ku jirto iyay leeyihiin marka laakiin kolaba lama dhihi maayo ladun mudaaf udwatan mudaafu ilayhi mansuuba calaamat nasfihi meel la yihahda ma jiro lan mudaafu ilayhi oo mansuub e ma jiraan laakiin waxa weeyaan imaa in darafnimo aad ku nasbisid oo ladun markaas wixii loo idaafay lahay lasoo qadaro ama in tashbiihan bilmafcuuli bihi lagu shabaha lagu nasbiyo iyo in ladun qudwatun la yiraahdo sidai kuufiyiinta qaarkood ay yiraahdeen waxa weeyaan oo la yirah kaanaa meeshii ka maqan intaasoo icaariib baa la geliya wallahu aclam midka saxiixa ah ayib marka waxaa ku xigta wama wa maca mع فيiha qليil ونqل فتx وksr لسkون يتصل و mعa lفdigaas oo mعa ظرفka a mع in la yihaahdo oo la reebo qليil فيiha wou ku yaryahay وaنqلa فتx waa lasoo guuriyey iyo و hoos dhig لسkوni لأجلi سkوni سkuنko يتصل أيda la xariirsanay mعa waxaa makaan اlijtimaac yaa loo isticmaala macada meelaha oo lagu kulmayo ama dadka ay ku kulmaan ama limakaan اlاstixaabi oo waqtigii labadaasba jalasa zaydun maca camrin fiir waa isla jiraan waxaa la yaqaano waxa weeyaan maca in la yidhaahdo waa kana waa maca uu ka bilaabay caynteeda inuu kordhigan yahay wahiya waa darf oo mucrab ah fatxadeedana fatxatu icraab weeyaan qaar carabta kamid ahaa mac marka yidhaahdo fiiri marka wuxuu ku leeya waa maca lafdigaas macaho caynteeda kordhigan yahay mac in la yidhaahda qaliilun fiiha wuu ku yaryahay wa waa la guuriyey fatxun kordhig iyo wa kasrun oo maca iyo maci in la yidhaahdo lisukuuni liajli sukuunin sukuunko yatasilu ayada la xariirsanay haddii ayadoo mac ahaydoo marka reebneyd qolada mac yidhaahdeen haddii ay saakin kala kadib dhaco waxaa banaan markaas takhalusan min iltiqaai saakinaynkaas ina maca loogaga baxo ama maci loogaga baxo sidaasaa banaan oo la yidhaahdo mathalan horta qoladan oo mac tiriyay waxa weyaan waa waa qeyb min alcarab kamid eh oo shaacirkooda u yiri fariishii minkumu wahawaaya mackumu wain kaanat ziyaaratukumu limaama fariishii aniga riishi riish waxaa weya garabkayga minkum adinkow ka maanta waxaan ku socdoon kubiibaa garabkaas adinka isiiseen wahawaaya mackumu hawadaydana adinkoy idinla jirtaa wa in kaanat ziyaaratukum booqashadiinaba aan idinsoo booqanaba limaaman wakti yaryar wati wati waktan bacda waktin ba ha iska ahaato marka waxaa la leeyahay qoladaas waa qolo carabta ka mid ah laakiin qoladaasna waana reer rabiicawa baa la leeyahay ayaga waxay sameeyeen marka mabniyatu cala sukuuni qoladaas luqadeeda markii maca la leeyahay mac hadday yidhaahdaan mabni waaye jumhuurta kalena mucrab bay qabaan ayib marka qoladaas oo mac tiri haddii ay saakin kale uu ka dib dhaco maxaa la samaynaya mathala maca bnika hadda hamsadan hamsatu wasli waa ibnika bacdi oo ibni reeban iyo mac oo reeban hadday kulmaan maxaa la samaynaa laba khiyaaraad leedahay maca in tiraaho aad iltiqaau saakiniinkaas aad fatxa uga baxdid inaad mac ina tiraahood kasra uga baxdid labadaasba khiyaara ku leedahay walaslu takhalus min iltiqaai saakin kasra iska leh laakiin qoladii maca lahayd haddii alka daba timaado dhib malaha maca allaahi ile awalba waa kor dhigneed marka way aqbali kartaa iyadoo waxba kala la dhihi laakiin hadda marka la leeyahay wa nuqila fatxun wa kasru lisukuuni yatasil fii luqati man eh, yaskunuha ama yusakinuha qoladaasaa laga hadlay markaasuu musanifku wuxuu ihi wadmun binaan an cadimta maa lahu udiifa naawiyan maa cudima qblka غayru bacdu xasbu awalu waduunu wاljihaatu ayضa wacalu waacrabuu nasba ida maa nukira qabla wmaa min bacdihi qad dukira wadmum god buu ku yidhi binaaan xaal aad tahay mid binaynay hayran god haddii kale wadmum hayran god oo hayru dheh binaan baaniyan ama binaaan liajli binaain kordhig adoo binaynay adoo god adoo binaynaysid an cadimta ma inad waaysay isim udiifa lahu ghayrida loo idaafay inad waaysay awgeed hayru dheh god eena binay naawiyan xaal aad tahay mid niyeysanay maa cudima wixii la waayay ghayrudaasaa waxa weeyaan iyo waxa ka dambeeya hal qaacida isku leeyihiin aan kuu soo kooba si fiican u xasuuso gayr iyo qablu iyo bacdi iyo xasbu kulli isku dar in la idaafeeyo lafdan wa macnan oo hayrahum haddii la yidhaahdo hayridii humtia loo idaafeey haddii lafdan waa macnan laga idaafeeyo waa waa waxa weeyaan waa mucrab waana duruuf waaba waadix jiddan waay waxaa ku soo xigto haddii la idaafeeyo macnan wa xudifa almudaafu ilayhi wa hadii haddii mudaafu ilaygi maya mida midda cagsigeeda lafdan wa macnan ah loo idaafeey mucrab waay waxaa kasoo horjeedo idaafadii waa laga gooy lafdan wa macnan mucrab waay nasba waa la tanwiinan oo markaa wa acrabu nasban aada leedahay waa midda labaad midda saddexaad haddii mudaafu ilayhigi la gooyo oo lafdigiisa la niyeysto aydan yabqa calaa calaa xarakatihi qabla fi xaali اidaafa waa mucrab midda saddexaad oy mabniga tahay waa markii mudaafu iley lafdigiisa la goy macnihiisana la niyeysto mathala qablu oo kale soo qaado haddaa tirahda ataytu qablahum qablahum hadda waxa weeyaan waa mudaaf lafdan waa mucrab darf waay ko haddii mudaafu ilayhi lafdan wa macnan loo gooyo ataytu qablan aa tiri isim caadi oo nakira a ah waay oo mucrab ah waa labo taasi labadaas isku cagsi waayo laba xaalo aa isku xigto mudaafu ilayhi yaa la gooyay lafdigiisina waa la niyeystay waxaa lagu baaqyeela markay idaafaysneed siday ahayd ataytu qabla aada leedahay waxaad niyeysan tahay humti aad niyeysan tahay lafdan ayadana mucrab waay hal xaalo kale oo afaraad waxa weeyaan haddii mudaafu ilayhigii la gooyo lafdigii laga gooyo laakiin macnihiisa liyeysan lafdigiisa lama niyeysanin qablu aalaleeyahy ataytu qablu yaa laleeyahay markaas halkaas xaalo yay mabni tahay idaa udiifat fahiya mucraba idaa xudifa minha mudaafu ilayhi lafda wa macnan fahiya mucraba nakira faidaa xudifa mudaafu ilayhi wa nuwiya lafduhu ayda mucrab waay إذا xdiف المضاaف إليه وlm ينوى لفظه لakiن نuوya معنaaه ففي hذه الحاaلة تkun مبنية ظروفtan ayada markaasuu ku yihi وضمم god غayra lفdiga غayrka بناءa adigoo binaynaysid waaad god waxaad u godaysaa an cadimta ma inaad waaysay isim udiifa lahu loo idaafay naawiyan xaal aad tahay midka niyeysanaya maa cudima wixii la waay macno ahaanaad ka niyeysana lafdigina waa la waay markaasuu ku yidhi qablu iyo bacdu iyo xasbu iyo awalu iyo dunu iyo aljihaatu ayda jihaadka oo amaam iyo khalfi iyo yamiin iyo yasaari wixii dhamaa iyo wacalu ka kayru bay la mid yihiin duruuftan dhan waxay la mid tahay sida khayru oo kale oo haddii mudaafkii la gooyo oo macnihiisa la niyeysta lafdigiisa aan la niyeysanin kulligeed tubnaa cala dami liannahu waxa weeyaan ashbahat اlxuruuf اliftiqaari ilaa maa xudifa minha laakiin haddii lafdigiisa la niyeysta wujuuduhu waxaa laleeyahay cadamuhu ka wujuudihi asoo joogay lamid tahay markaas waa la icraaba wa acrabu way icraabeen qablan waxay icraabeen nasbanay icraabeen idaa maa nukira wamaa min bacdihi qad dukira wa acrabuu waxay icraabeen qablan lafdigaas qablu ah iyo wamaa qad dukira wixii la sheegay min bacdihi qablu wixii ka dambeeye قبل غير بعد xasbu awalu wixii ka dambeeye nas bana icraabeen idaa maa nukira haddii la nakiree oo qablan la yidhaahdo marka saddexdaas xaala ku hay haddii mudaafkii loo idaafeeyo asmaadan oo xasbahum dirhamun la oo awalahum jaaa la wa duunahum la yidhaahdo mudaaf waay waa mucrab waay haddii laga gooyo mudaafkii lafdan wa macnane ayadana waxa weeyaan mucrab weeyaan oo nakiro ah nukiray noqonayaan labada xaaloo soo hartay idaa xudifa mudaafu ileyh wa nuwiya lafduhu ayadoo mudaaf ay lamid tahay oo craabtiya la siina hal xaalay mabni yihiin idaa xudifa mudaafu ileyh lafdan wa nuwiya macnahu duuna lafdihi fa bas intaas keli qaado markaasuu ku yiri wa acrabuu way icraabeen qablan lafdigaas qabliga ah. iyo wamaa qad dukira min bacdii gadaashiisa waxay la sheegay nasbana icraabeen idaa maa nukira haddii la nakiray qablan haddii laiska iraa nakira caadi waa daraf waa ka baxayaan haddii kalene hal xaalaa mabnia ah, labada xaaloo soo hartay oo kalena waa mucrab intaas unbuu hadda alfaadan ula jeeda sax ibnu maalik wax badanaa lagu qabsaday calow oo kale axkaamta oo sidii kayru iyo qablu ma qaadan karta marka qaarkeed badigeed waxa weeyaan ayadoo xaraf jaar ah bay timaadaa min qablu ayado min cali ama min calu yaa laleeyahay laakiin axkaamtii oo dhan ma imaanayso xasbu oo kale darf maba ahabo meelay qablu kala wadaagsataa meelana w umuman cumuuman xugumkan waxa weeyaan guud ahaan waa wadaagsanaa lakin laa ba'sa an yuaakhada caleyh fi bacdiha dhib ayb markaasu waa ka afar xaalay leedahay tubnaa fi xaalati minha wa tucrabu fi baqiyatiha ibnu caqiil saasuu yiri tucrabu idaa udiifat lafdan waxaad leedahay asabtu dirhaman laa hayrahu fiiri markaan hayrahu daas waa mucrab waay liannaha mudaafa ila damiir wa jiئtu min qabli zaydin aad leedahay qabli mudaaf zaydin mudaaf ilayh marka min xarfu jar qabli majrubi minhu calaamatu jira saasaa laleeyahay waxaa ka mid eh qowl shaaciri wa min qabli naadaa kulu mowlan qaraabatan famaa caطafat eh, mowlan calayhi alcawaaifu haddii idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya lafdu xaalada labaad waay mudaafkiibaa la gooyey laakiin nafdigiisa soo joogaa la niyeystay markaasuu yiri wa min qabli naadaa uu yiri wa min qabli daalika daalikadii oo meesha ka maqan iyadoo joogtoo kalea loo niyeystay marka waa la icraaba min xarfi jar qabli majruun bimin calaamat kasra daahir qabli mudaaf wاlmudaafu ilayhi maxduufi اlmuqadari daalika waaya laleeyahay wa min qabli daalika yunaadaa kulu mowlan mowla kasta uu ay qaraabatahu famaa cadafathu ma soo turin mowlan calayhi alcawaatifu maalintaas wax isu soo gurmadeen lama arkin u leeyahy marka waxa weya lama tanwiininayo isagoo mudaafa icraabtii saarneed oo kale yaa la saara kaas ayib xaaladaas waa waa xaalada labaad ayib waxaa lamid e haddii mudaafu ileyhiga laga wada jaro laa lafdan walaa macnan labadiiba waa laga gooye asiga markaa waa la craabaya oo waxaa ka mid ah laleeyahay qowl shaaciri fasaaqa liya sharaabu wakuntu qabla akaadu agasu bilmaai اlxamiimi fasaaqa liya sharaabu sharaabkiyaa ii macaaday wa kuntu qablan hori waxaan u ahay akaadu kii ku sigta akasu inaan ku margado bilmaai lxamiimi biyaha oo kulul marka fiiri wa kuntu qablan uu qablan ism nakira ayaa laga dhigay wa kuntu qablan markaa khabarkeedii kaana laga leeyay mansuubu calaamatu nasbi liannahu mudaafu ileyh lafdan wa macnan waa loo gooy ayib waxaa hartay markaan xaalada oo la binaynayo فيma إda xudifa ma tudaafu ilayhi wanuwya macnaahu duna lafdihi waxaa laleeyahy waxaa kamid qowl اllahi tacaala lilaahi اlamru min qablu wa min bacdu lilaahi اlamru min qablu mudaafu ilayhiga lafdig waa ka go-an yahay laakiin macnihiisaa la niyeysan yahay oo ninka markuu aayadan tafsiirinayo waxaa macnahan lafdiga ugu jiro min qabli dalika wa min bacdi marka للahi اأمر min xرفu jr qبl majrوn bmin mabniy calى dmi fi maxali jarin aa laleeya waa lahoos dhiga mabni aa laleeya markaas ka qowli الshaaciri aqb min taxtu cariidu min cali fiiri aqbu min taxtu ayadoo hadda waxay kulmeen taxtidi waa soo mudaafu ilayhi la xadfay maxaan ku iraahdaa lafdi macnihiisana la niyeystay min taxtu mabni waay cariidu min cali haddii la yihaahdane waa asigoo mudaafuleygii lafdigiisa la niyeysto mucrab a waay farasow tilmaama wuxuu leeyahay aqabu min taxtu hoos waxa weeyaan waa ka laalan yahay oo baggiisa wuu laalan yahay cariidu min cali korna faradkeyga waa ka wenyahay baggiisana wuu yaryahay sidaasuu hadda ujeeda calaa kulli xaalin intaas waxa weyaan qablu iyo hayru iyo wixii lamid ah oo duruuftan mima yajibu idaafatuha ima lafdan wa ima macnan hadii laga gooyo idaafadii lafdan oo macnan nakira iska noqonaysa afartaas xugumna waa leeyihin wallahu aclam sala allah waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin